alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku jiray qaybtii cilmulmacaani ayaynu ku jiroo bilownay waxaanuu ka kooban yahay siddeed baab iyo khaatima ayuu ka kooban yahay alkalaamu cala alkhabar alkhabaru ima an yakuuna jumlatan ficliyatan aw ismiyatan khabarku ama waa inuu noqdaa jumlo ficli ah oo ficil loo nisbeeyey aw ismiyatan ama jumlo ismi ah oo isim loo nisbeeyey labadaa mid unbuu noqon karaa faluulaa koowaad mawduucatun liifaadati alxuduusi waxaa loo dhigay soo darrin inay faa'iidayso fii zamanin makhsuusin wakhti gaara gudihii inay soo darrisay inay faa'iidaynayso maca alikhtisaari in la koobaayo lala qabo waqad tufiidu waa dhacdaa inay faa'iidayso alistimraara atajadudiya daa'imitaanka attajadudiya yacnii cusboonaanta loo nisbeeyo mar walba sii cusboonaanaya bilqaraa'ini amaaraad inay ku faa'iidayso waa dhacdaa idaa kaana alficlu wa hadduu ficilku yahay mudaarican mudaaricuu yahay ka qowli tariifin sida hadalkii tariif ibnu tamiim alcambari uu yidhi oo kale weeye awa kullamaa waradat cukaada qabiilatun bacasuu ilaya cariifahum yatawasamu ma mar kastoo ay timaaddo cukaad suuqa la yidhaahdo qabiila ay timaaddo bacasuuma waxay ii soo dirayaan ilaya aniga xaggayga cariifahum maxalulistifaamku waxa weeye waa bacasu bacasuuma waxay ii soo dirayaan ilaya aniga xaggayga cariifahum kooda caaqilka ama sharaftale miyay ii soo dirayaan yatawasamu xaalu i calaamadsanayo ii fiirsanaayo oo calaamadahayga u fiirsanayo waxay yidhaahdaan ninkan dariif ibnu tamiim alcambari qaarna waxay yidhaahdaan dariif ibnu camr ibnu tamiim baabay yidhaahdaane laakiin sida horaa fiicane wuxuu ka mid ahaa nimankii carabta ahaa ayuu ka mid ahaa ee wakhtiyadii jaahiliga markaa dagaalami jiray nin dagaalka ku sheegan buu weliba ahaayo khatar ku ah dagaalka qabla alislaam baanu jiray waxaana caado ahayd baa la yidhi meesha cukaad marka la isugu yimaado ragga khatarta ah ee dhagarqabayaasha ahi marka ay meeshaa yimaadaan hagoog bay jiq isku siin jireenoo jidhkooda waa qarin jireen oo indhaha birtooday muujin jireen inta kaleo dhan waa ismarkaa qafili jireenoo lama arki jirin ninkani wuxuu ahaabaa lay ninkii ugu horreeye qinaca tuuray isagu isagu wejigiisu bannaan yahay ayuu suuqa cukaad mari jiray dhagarna qabaa oo ragga dagaallada ku sheeganna ka mid a meeshaana layskuma layn jirin oo marka xaramkaa laysugu yimaado cid wax la yeeli jiray ma jirin ruuxii aabbihii dilay hadduu yimaado xaramkaa gudihiisa waxba kuma yeeli jirin marka ninkan waxaa lagu laqabay mulqilqinaac waa ninkii hagoogta tuuray weeye ee ugu horreeyey markaasaa laystusa markaasuu wuxuu arkay yadoo nin aad ugu dhaygagay oo marba intuu ku soo noqdo si fiican uu eegayo oo ka il suganayo aad ugu fiirsan markaasu war maxaad iga eegaysa markaasuu waxaan kaa eegayaa si fiican baan ku calaamadsanayaayo waxaa laga yaabaa inaanu goob isugu nimaadno inaan ku dilaan rabaa markaasuu qasiidadan tiriyey baydkani ka mid yahay awa kullamaa waradat cukaada qabiilatun bacasuu ilaya cariifahum yatawasalu ninkii caynkaas ahaayee yidhi waan ku calaamadsanayaayo goob haddaynu ku kulanno inaan ku dilaan rabaa oo si fiican baan doonayaa inaan ku calaamadsado kaaga ilsugto waxaa la jiray xamsiisa ayaa la jiray goobtii waa ku kulmeen dariif baa horta duceeye oo wuxuu yidhi ilaahu sanadku intaanu gaadhin goob isugu keenkeen kii kalena sidiisi leeg buu ku duceeyey goobtii waa isugu yimaadeen dariifna sidii buu ku dilay dariifna sidii ayuu ku dilay mawdicu shaahidka hadda waxaa loo jeedaa yatawasamu ficilka ah marka yatawasamu xaalu i calaamadsanayo calaamadahayga u fiirfiirsanayo inuu igu aqoonsado bisiima calaamadaha igu aqoonsado ayay ii soo dirayaan buuri tawasumkanna ma dhacayo marya laba ee waa mid takarruraya oo soo noqnoqonaya marka wuxuu tilmaamayaa istimraar tajaddudi abuu tilmaamaya waxaana ka horreeya awa kullamaa waradat cukaada qabiilatun cumuum baynay faa'iidaynaysa oo macnuhu wuxuu dhacayaa goor kasta oo ay timaaddo cukaad qabiila ay timaado ninkooda sharafta leh ee aqoonta leh ee caaqilka ah intay ii soo diraan ayuu ii fiirsanayaa aniga calaamadahayga suu iga ilsugto aad igu aqoonsado marka yatawasam wuxuu tilmaamayaa istimraar tajaddudi ah wahaaniyatu jumlada labaad waa ismiyada e eh. mawduucatun limujaradi hubuuti almusnadi lilmusnadi ilayh waxaa loo dhigay musnadka sugnaanshaha uu sugan yahay keliya lilmusnadi ilayhi ka loo isnaadinayo loo tiirinayo uu sugan yahay keliya loo dhigay naxwu alshamsu mudii'a qoraxdu waa iftiimaysaa yacani oo iftiim badan bay leedahay waqad tufiidu waa dhacdaa inay faa'iidayso jumlada ismiyada ahina alistimraara daa'imitaan inay faa'iidayso waa dhacdaa bilqaraa'ini amaaraadka ay ku faa'iidayso idaa lam yakun fii khabarihaa ficlun haddaanu ku sugnayn khabarkeeda ficil aanu ku sugnayn naxwu alcilmu naaficun cilmigu waa mid naafica oo wax taraya yacni mar walba waa naafic mar walba cilmigii waa naafic istimraar ayaa laga qaadanayaa oo qaraa'inta ayaa looga qaadanayaa hadda inuu markaa faa'iidaynaayo mid markaa daa'imaya nafcigaas waxay mashaayikhdu tilmaameen raximana allahu wa iyaahum khabarku laba jumle ayuu ka kooban yahay oo taa waa aynu ogeyn oo kutubta naxwaha ayaa lagu soo arkay jumla ficliya iyo jumla ismiya ayay markaa ka kooban tahay jumalku maadaama markaa jumalku labada ay ka kooban yihiin khaas ahaan wuxuu ka warramayaa khabarkii ama waa jumla ficiliya ama waa jumla ismiya mid walba macnaha ay faa'iidayso ayuu halkan laynoogu sheegayay macnaha ay faa'iidayso ayaa haddana balaaqada xuseeya macnaha ay faa'iidaysaa waa maxay ficilku wuxuu faa'iidaynayaa xuduus zaman makhsuusa uu waxaasi soo darrinayo zamankaasi ha ahaado zaman maadiya ama zaman xaadira ama zaman mustaqbalo soo socda ilaa azminadu waa saddexdaase marka waxaa loo dhigay ficilka zaman makhsuusa shaygaasi inuu soo darriyey in la faa'idaynayo iyadoo ikhtisaar u weheliyo oo zamankii lama tilmaaminoo lama odhan saafara zaydun amsi amsi waxba lama raacin ikhtisaar baa lagu sameeyeoo saafara ficilka maadaa lagaga kaaftooma waa soo koobis safarkaasi zaman makhsuusu dhacay waana zamankii maadiga ahaa yusaafiru zaydun al'aana zayd wuxuu safrayaa wakhtigan hadda dhan buu safrayaa al'aanada la raaciyey waxay faa'iidaynaysaa oo u cayimaysaa ficilkani zamankan inuu dhacayo ila mudaaricu xaadir iyo mustaqbal buu labada mid walba aqbalay asaalatan waxyaalaha qaarkood markay raacaan inuu xaadir u tacayuno waa dhacdaa ashyaada qaarkood markay raacdana inuu mustaqbal u tacayuno waa dhacdaa sida sayusaafiru zaydun zayd baa safri doona xarfu tanfiiska raacista la raaciyey oo sinka ah wuxuu faa'iidaynayaa wakhti mustaqbal ah in safarkaasi soo darrin doono yacni saasuu markaa faa'iidaynaya marka halkii laga odhan lahaa sayusaafiru zaydun hadan waxaa lagaga kaaftoomay sayusaafiru zaydun ama yusaafiru zaydun iyadoo loo jeedo mustaqbalkuu safri doonaa ama yusaafiru zaydun iyadoo loo jeedo hadduu safrayaa marka zaman makhsuusa ah ayaa inuu dhacdadaasi ay dhacday loo dhigay inuu faa'iidaynayo haddaba wakhtiyada qaarkood waxa dhacday istimraar inuu faa'iidaynayo qaraa'in ku faa'iidaynayo waxay mashaayikhdu ku qaydeen idaa kaana alficlu mudaarican wa hadduu ficilku yahay mudaaric uu yahay isagoo aan mudaaric ahayn laftiisa waa dhacda inuu qaraa'in ku faa'iideeyo istimraar inuu ku faa'iideeyo waa dhacda wa kaana allaahu caliiman yacni waxaa loo jeedaa horena waa u ahaa waana ahaan doonaa adillo kaleo khaarijiya ayaa ku tusinaysa istimraarka iyo dawaamka waata laga sheegay cabdullaahi ibnu cabbaas inuu yidhi kaana walam yazal waa ahaan jiray kamana zuulin ee waa yahay waana ahaan doonaa marka mudaaric hadduu yahay istimraar tajaddudiya qaraa'in waa ku faa'iidayn karaa ibnu cusaymiin wuxuu u tusaaleeyey kaana anabiyu sala allahu alayh wasalam yaqra'u fi ljumucati sabbix waalghaashiya ee nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku akhrin jiray salaadda jumce sabbixisma rabbika alaclaa iyo suuratu alghaashiya hal aataaka xadiisu alghaashiya kaana annabiyu sala allahu alayh wasalam yaqra'u fi ljumuca waxaa laga qaadanayaa istimraar inuu ghaaliban sidaa samayn jiray min xaysu alghaalib halabadaa waa la dayacayoo waxaa markaa dhacda inay aad u yar tahayba inta markaa lagu tukado salaadda jumce sabbixismo iyo suuratulkhaashiya inta lagu tukadaa ma badna sunnada nebigana sala allahu alayh wasalam in la nooleeyaa fiican waxay kaloo mashaayikhdu sheegeen raximahumullah jumlada ismiyadayada waxa loo dhigay musnadku inuu u sugan yahay musnadu ilayhiga bes in laga tilmaamaayo waana dhacdaa dawaam in looga jeedo oo culammada qaarkood waxay ka cabbiraan isimku dawaam iyo subuut ayuu sheegaa ficilkuna tajadud iyo xuduus ayuu sheegaa sidaasoo kale ay ka tilmaamaan marka waqad tufiidu alistibraara bilqaraa'ini idaa lam yakun fii khabariha ficlun waana sida haalibkaa ah inuu istimraarka faa'iidaynayo walaslu fii khabari an yulqaa liifaadati almukhaatabi alxukma aladii tadamanathu aljumla waxaa u asala khabarka gudihiisa waxaa u asala an yulqaa in la tuuro liifaadati almukhaatabi ka lala hadlaayo faa'iidaynta loo faa'iidaynayo in loo rido ama loo tuuro bimacnaa loo yidhaahdo alxukma xukunka loo faa'iidaynayo alladii kaasoo xukunka ahoo tadammanathu ljumlatu jumladu ay koobsatay kamaa fii qawlinaa sida ku sugan hadalkeenna aynu nidhaahno xadara alamiiru amiirkii baa yimi ninkii madaxdaha waa yimi aw liifaadati anna almutakallima caalimun bihi ama khabarka waxaa loo sheegaa liifaadati faa'iidaynta la faa'iidaynayo anna almutakallima in kan hadlayaa caalimun bihi khabarkan inuu og yahay inuu faa'iideeyo inuuga jeedo naxwu waa sida inuu yidhaahdo anta xadarta amsi adigu shalay ayaa timi oo soo xaadirtay shalay darsiga kamaad maqnayna waad joogtay wa yusamma alxukmu xukunka waxaa lagu magacaabaa marka xukunka uu faa'iidaynaayo faa'idata alkhabar faa'idadii khabarka ayaa lagu magacaabaa wa kownulmutakallimi ka hadlaya ahaanshuhu ahaaday caaliman bihi mid og inuu yahay ahaanshuhu ahaadayna waxaa lagu magacaabaa laazima alfaa'ida faa'idada arrinkii laasimka la ahaaye aan ka hadhaynin ee laazimaayay faa'idada waxay mashaayikhdu inoo tilmaamayaan oo raximahumullah culammada balaaqadu waxay sheegaan waxay yidhaahdaan faa'idatu alkhabar iyo laazimu alfaa'ida oo waxay yidhahdaan khabar marka la sheegaayo waxa u ghaaliba laba arrin baa u asal ah in labada mid looga jeedo siyaalo kale waa dhacdaa inuu u yimaado oo waa inoo keenaya laakiin labada arrinee u asalka ah marka hore in khabar loo sheegaa waa maxay waa in xukum la faa'iideeyo oo cid lala hadlayo ayaa waxa laysleeyahay wax aanu ogayn u sheega khabarkaasi khabaruu og yahay ma aha khabarkaasaa loo faa'iidaynayaa oo laysleeyahay u sheega markaasaa la yidhi maata faarixun ninkii faarix loodhan jiray waa dhintay isagu ma ogaa inuu dhintay xukum aanu ogayn baa loo sheegay oo dhimashada hebel ah kaa waxaa la yidhahdaa faa'iidatulkhabar baa la yidhahdaa waana ifaadat lmukhaaabi alxukma alladii yajhalu mukhaaabkii in loo faa'iidaynayo xukunuu ka jaahiliyo oo aanu ka warqabin markaasaa waxaa la yidhaahdaa faa'idatu alkhabar mar labaad khabarkii waa la sheegaa oo waxaa loo sheegaa cid la og yahay inay warkan og tahay waxaaba dhici karta wax isaga ka dhaca inay tahay waxaa lagu yidhi sahirta albaarixata fi xalay waxaad u saamallayshay naadigii baad ku saamalayshi yaa ficilkani buu ka dhacay oo khabar aanu ogayn in loo sheego lama rabo laakiin maxaa looga jeedaa kan sheegaya ayaa wuxuu uga dan leeyahay waan ogo waan ka warqabaa calay inaa halkaa ku saamalayshay waan ka warqabaa waan ogaa markaa khabaru ka jaahil yahay loo faa'iidayn maayee laasimulfaa'iida ku suganoo wuxuu u faa'iidaynayaa inuu sidaa og yahay oo ka warqabo anta xadarta addarsa albaarixa dersiga xalay waa timi imaatinku isagaabuu ka dhacay khabar aanu ogayn loo sheegi maayo marka xukunkii waa og yahaye xukunka shay la mulaasim ah ayaa meesha taalla sheegista uu arrinkan sheegay waxaa laga qaadanayaa inuu og yahay inuu tilmaamayo marka mukhaatabkii waxaa loo faa'iidaynayaa waan ogahay oo waa ka warqabaa inay sidaa tahay anta rasabta filimtixaan adigu waad ku dhacday imtixaankii yani waxa weeye laazimu lfaa'ida looga jeeda marka kaana waxa la yidhaha laazimu lfaa'ida la yidhahdaa macnayaal kale waa u yimaadaa khabarku marka nusakha qaarkood waa ka dhacay qaarna xagga hoosaabaa lagu qoray wuxuu yidhi waqad yulqa alkhabaru liaghraadin ukhraa nusqooyinka qaarkood xagga hoosuu idinku qoran yihi waqad yulqa alkhabaru waa dhacdaa khabarka in loo tuuro oo loo sheego liaghraadin ukhraa dana kale in loo sheegaa waa dhacdaa oo faa'iidatulkhabar iyo laazimulfaa'iide midnaba aan ahayn labadaa la soo sheegay waxaan ahayn in khabarkii loo sheego waa dhacdaa kalistirxaami waa sida naxariis dalab naxariis la baryayo oo fii qowli muusaa calayhi asalaam ku sugan hadalkii muuse uu yidhi rabbi innii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir rabbi ayaa rabbi rabbigayow innii anigu limaa anzalta ilaya ay ilaa maa anzalta ilaya kaad igu soo dejinayso min khayrin khayr ah maadi baa la sheegay mudaaric baana loo jeedaa faqiirun waan u baahanahay wixii khayra ee aad ii soo dejinaysee cunto ah waan u baahanoo waa gaajaysanah muraadka looga jeedaa waa baryo ilaahay naxariis laga dalbaayo oo uu naxariis ka baryayo nebi muuse inuu ilaahay u naxariisto oo cunto siiyo laba wa idhaari dacfi macno labaad waa u timaaddaa oo in taagdarro la muujinayana waa u timaaddaa fii qowli zakariya calayhi asalaam idhaaru dacfigaasoo ku sugan hadalkii zakariye nebi zakariye calayhi asalaam rabbi innii wahana alcadmu minnii rabbi ay yaa rabbi rabbigayow innii anigu wahana alcadmu waxa i daciifay lafihii i daciifay minnii xaalay lafuhu aniga iga ahaadeen ayaa lafihii daciifeen oo taag darreeyeen oo marka ruuxu gaboobo dee jirkii waa wada jilcayaa lafihiina waa jilcayaan markaa dacfi ayuu muujinayaa dacfigaa uu muujinayana macno tadarruc buu uga jeedaayoo baryuu u dhacayaa ee faa'iidatulkhabar loogama jeedo dee ilaahay waa og yahay oo faa'iidatulkhabar labada arrin midnaba loogama jeedo aayadda horaynu soo aragnay aayaddan midnaba loogama jeedo faa'idatulkhabar laazimulfaa'idana loogama jeedo laakiin macno kale oo baryo ah oo tadarruc ah oo naxariis dalab ah oo naxariis ilaahay laga baryayo oo rabbi loo tadarrucayo ayaa markaa looga jeeda saddex wa idhaari taxasur waxaa kaloo ka mid a ah macaanida markaa loo keeno ee kale ee loo sheego khabarka in tiiraanyo la muujinayo arrinkii laga tiiraanyoonayo in la muujinayo fii qowli imra'ati cimraan idhaaru taxasurkaasoo ku sugan xaaskii cimraan hadalkeedii ku sugan ay tidhi rabbi innii wadactuhaa unhaa rabbi ayaa rabbi rabbigayow innii anigu wadactuhaa waan dhigay inantii unsaa xaalay dhadig tahay baan dhigay wallaahu aclamu bimaa wadacat wallaahu ilaahayna aclamu isaga u aqoon badan bimaa wadacat ay biladii wadacathu kii ay dhigtay marka maxay u tidhi rabbi innii wadactuhaa unsa barye ugama jeeddo ay leedahay ilaahayow hadda ii beddelo inaan iga dhig khabar inay faa'iidayso rabbi u sheegtana ugama jeeddo inay og tahay inay tilmaantana ugama jeeddo laazimulfaa'idana ugama jeeddo barye ay leedahay hadda ii beddelna ugama jeeddo laakiin maadaama ay markii hore ku nadartay inay masjidka khidmadiisa u gaar yeeli doonto ilmaha uurka ay ku siddo inanna masjidka in loo gaar yeelo khidmadiisa oo loo xoreeyo oo la yidhaahdo khidmo kalay ka xor tahay masjidka inay ku sugnaanaysaa dee waxaa ka iman karta mukhaaladadii iyo dhexgalkii ragga ayaa ku dhib noqonaya marka dee camalkeedii ma waafiqi karto inay arrinkaa makhsuus u noqoto u gaar noqoto tiiraanyay muujinaysaa rabbi inii wadactuhaa unsa ee faa'idatulkhabar iyo laazimulfaa'ida midnaba loogama jeedo afar wa idhaari alfaraxi bimuqbil waxaa kaloo ka mida ujeeddooyinka kale ee khabarka loo sheego farax in la muujinayo lagu faraxsan yahay bimuqbilin mid soo qaabilay oo imanaya oo soo socda iyo washamaatati in lagu faraxsan yahay bimudbirin mid daba jeediyayoo tegey fii qawlika hadalkaaga aad tidhaahdo jaa'a alxaqu wa zahaqa albaatil alxaqu xaqii baa yimi wazahaqa albaatilu baatilkiina waa buray oo waa suulay waxaa looga jeedaa idhaarulfaraxi bimuqbilin oo xaqa ah iyo idhaaru shamaatati iyo in la muujinayo farax lagu farxaayo oo lagu wiirsanayo mid daba jeediyey oo ah baatilka suulay ee tegey in lagu farxayo lagu wiirsanayo oo laleeyahay allele baguu u suulay macno kaloo shanaad waa u yimaaddaa oo khabarka waa loo sheegaa waa idhaari suruuri farxad in la muujinaya farxad in la muujinayana waa u timaada fii qawlika hadalkaaga aad tidhaahdo akhadtu jaa'isata ataqadum waxaan qaatay jaa'isadii hormarka ayaan markaa qaatay inaan ardaydii ka hormaray jaa'isadii lagu bixinayay ayaan qaatay aad ku tidhaahdo liman yaclamu daalika cid arrinkaa og cidaan ogayn haddaad ku odhanayso waxay noqonaysaa eh, faa'iidatu alkhabar baa ku jirto waa ifaadatu almukhaatabi bimaa yajhalu oo noocii horay noqonaysa laakiin cid og marka loo sheegaayo muraadka dee looga jeedaa faa'iidatulkhabarna ma aha oo dee ruuxani waa og yahay laazimulfaa'idana ma aha oo kii qaatay weeyo inaan ogahay ogowgna loogama jeedo laakiin farxad muujin baa looga jeedaa farax in la muujinayo lix waxaa kaloo khabarka loo sheegaa watawbiikhi canaan waa loo sheegaa cid la canaananayo fii qawlika sida hadalkaaga aad ku tidhaahdoo kale lilcaasiri kii turunturooday yaday maalin tahay ayaa mid turunturoodo markaasu dhacay markaasaa tii ashamsu taalica qorraxdii waa soo jeeddaa waa dharaar bimacnaa saad u arki weyday kurtinkan yaa marba hadday maalintaho qorraxdiiba soo jeeddo ilayska ay tahay yacni saad kurtinka u jiidha macno canaanaa ku jiro tawbiikh baa looga jeeda maqaasidaa kalena waa u yimaadaa oo khabarkii waa loo sheegaa laakiin labada hore ayaa haalib ah adrubu adrubulkhabar noocyada markaa khabarka ayaa halkanna lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya xaysu kaana qasdu lmukhbiri bikhabarihi ifaadata almukhaatabi yenbagii an yaqtasira min alkalaami calaa qadri alxaajati xadaran min allagwi xaysu kaana goortuu ahaaday qasdulmukhbiri ka warramaya iyo qasadkiisu bikhabarihi khabarkiisa uga jeedaa ifaadata almukhaatabi ka lala hadlaayo in loo faa'iideeyo uu ahaaday qasadkiisu yembaqii waxaa habboon an yaqtasira inuu ku gaabsado min alkalaami xagga hadalka calaa qadri alxaajati qadarka baahida inuu ku kaaftoomo ayaa habboon xadaran min allagwi digtooni uu ka digtoon yahay daraaddeed oo iska ilaalinayo aawadeed waa inuu ugu kaaftoomaa inta loo baahan yahay min allagwi hadalka aan faa'iidada lahaynee siyaadada ee layska yidhaahdo ee macno la'aan loo odhanayo laga digtoonaana hadalkii deelqaafka ahaa ama markaa siyaadada iska ahaa ee aan macno kordhinaynin digtooni laga digtoonayo layska ilaalinayo daraaddeed qadarka xaajada bes waa in lagu kaaftooma fa in kaana almukhaatabu hadduu yahay kalala hadlayaa khaaliya dihni maskaxdiisu miday ka madhan tahay min alxukmi xukunka ay ka madhan tahay oo arrinkan aanu kaba warqabin marka horeba ulqiya ilayhi alkhabaru khabarka waa lagu tuurayaa oo waa loo sheegayaa mujaradan can ita'kiidi xaal laga madhnaysiiyey adkaynta la adkaynayo laga madhnaysiiyey baa lagu tuurayaa loo sheegaya oo tawkiidaad iyo adkayn la raacin maayo naxwu waa sida hadalka aad tidhaahdo akhuuka qaadimun walaalkaa waa imanayaa hadduu khaaliyudihni yahay tawkiidaad la raacin maayo lama adkaynayo walaalkaa waa imanayaa bes baa la odhanaya wa in kaana mutaraddidan fiihi hadduu yahay mid markaa ka shakisan oo isku haya miyay jirtaayoo miyuu imanayaa mise iman maayo oo mutaraddid uu yahay oo mid ka shakisan taaliban limacrifatihi garashada uu garto arrinkaana raba xasuna tawkiiduhu waxa wanaagsanaanaysa in la adkeeyo khabarkaas naxwu inna akhaaka qaadimun walaalkaa waa imanayaa inna oo xarfu tawkiid ah baa la geliyey waa la adkeeyey wa in kaana munkiran lahu hadduu yahay khabarka mid inkirsan oo dafirsan oo diiddan oo le ma dhici karto ma imanayo wajaba tawkiiduhu waxaa waajiba in la adkeeyo bimu'akkidin shay adkaynaya in lagu adkeeyaa waajiba aw mu'akkidayni ama laba shay oo adkaynaya in lagu adkeeyaa waajiba oo ka dheeraada kii hore aw aksara ama laba tawkiid wax ka badan in lagu adkeeya ayaa waajiba wujuubku wujuub sinaaciyaa loo jeedaa oo innaga xalay soo sheegnay wujuub sharcigoo lagu dambaabayo lagama tilmaamayo waa wujuub sinaaci ah carabi ahaan bay sidaas tahaa laga tilmaamayaa sida munaasibka ah aw agsar ama wax laba tawkiid ka badan in lagu adkeeyaa laazima xasaba darajaati alinkaar darajooyinka inkirista ama diiditaanka kolba qadarkeedu siday tahay in loo adkeeyo oo hadday fara badan tahay inkaarka la inkiraya aad loo adkeeyaa laazim ah haddii kalena duuna daa'im xasaba ayaa la odhanayaa siinka waa la kordhigayaa oo xasaba marka qadri looga jeedo waa maftuuxu siini siinka waa la kordhigaa xasbu haddii la yidhaahdo laakiin kifaayay noqotaa allaleeya haddii laga tegi waayo haddii daruuratu shiciroo kale ay noqoto iyadoo qadarkii looga jeedo daruurada shicirka waa loo reebi karaa oo xasbu waa la odhan karaa laakiin haddaynay daruuratu shicir ahayn xasabka qadarka looga jeedo lama reebi karo siinka saas aawoodee camriidu waa ka odhanayaa idilfataa xasba ictiqaadihi rufic wa kullu man lam yactaqid lam yantafic isagoo xasabkii qadarka ahaa uga jeeda ayuu xasbu yidhi idilfataa xasba ictiqaadihi waa daruuratu shicir marka xasab waa inaad tidhahda halkan naxwu inna akhaaka qaadimun sida inaad tidhaahdo inna akhaaka walaalkaa qaadimun waa imanaya aw innahu isagu walaalkaa la qaadimun waa imanaya laba tawkiid baa la geliy aw wallaahi innahu la qaadimun ilaahay baan ku dhaartaye innahu walaalkaa la qaadimun waa imanaya saddex tawkiid baa la geliy faalkhabaru binnisbati likhuluwihi min altawkiidi khabarku marka loo eego nisbada ka madhnaanshihiisa uu ka madhan yahay tawkiidkiiyo adkaynta uu ka madhan yahay iyo waishtimaalihi calayhi koobsiguu koobsanaya tawkiidka marka loo eego labadaa nisbe marka loo eego halaasatu adrubin waa saddex nooc kamaa ra'ayta al arrinku ku sugan yahay sidaad aragtay wa yusamma adarbu alawalu waxaa lagu magacaabaa nooca hore ibtidaa'iyan mid ibtidaa'i loo nisbeeyaa lagu magacaabaa oo bilow ahaan baa loo nisbeey oo idkhaaliyu dihniyaa loo sheegaya wathaani nooca labaadna waxaa lagu magacaabaa waa kii mutaraddidka ahaaye talabiyan mid talab loo nisbeeyaa lagu magacaabaa wathaalisu ka saddexaadna waxaa lagu magacaabaa inkaariyan mid diidma loo nisbeeyaa lagu magacaabaa saddexdaa nooc ayaa loo qaybiya mashaayikhdu halkan waxay kaga warramayaan raximahumullah ilaahay ha u naxariistee noocyada khabarku inay saddex nooc yihiin waxay hormariyeen marka ruuxa warramaya uga jeedo ruuxa lala hadlaayo inuu khabar u faa'iideeyo qadarka xaajada waa inuu ku kaaftoomaa aanu ka badin waayo hadduu ka badiyo qadarkii xaajada balaaqadii bay waxyeelis ee qadarkii xaajada bes waa inuu ku kaaftoomaa oo hadalku waa inuu waafaqaa muqtadaal xaal waa inuu waafaqayaa haddii qadarkii xaajada laga badiyana muqhtadalxaalkii waa khilaafay mar hadduu muqhtadalxaalkii khilaafayna balaaqanimadii waa ka baxaya si aanu uga bixin qadarka xaajada waa in lagu kaaftoma haddaba dadkii lala hadleeyey marka la doonaayo khabar in loo faa'iideeyo nooca hore ee faa'iidatul khabar loo jeedo ama ifaadatulxukmi loo jeedo saddex nooc bay dadku u qaybsamayaan oo mar waxaa loo sheegayaa ruux khaaliyudihni ah oo arrinkaa aan ka warqabin oo maafishul khabar ah wax khabara ah oo warkaa ogaalu og yahay ma jiro inuu ka shakisan yahay iyo inuu diiddan yahoo dafirsan yahay midnaba meesha ma taallo ruuxuna hadduu khaaliyu dihni yahay oo maskaxdiisu waxaa ka madhan tahay dee haddii loo sheego ghaaliban waa iska aqbalaa cidda u sheegaysaana aynay ahayn ciduu been iyo wax la mida ku tuhunsan yahay in ahayn yani waa khaali oo mar hadduu khaaliyu dihni yahay wixii loo sheegaaba dee waa inay qalbigiisa galaan soo ma weelku hadduu madhan yahay soo wax laguma shuban karo haddii wax ku jiraan dee ilaa waxaa laga rido oo laga markaa shubo oo la madhnaysiiyo dee wax kale laguma ridi karo laakiin hadduu khaali yahay wixii la doonaa lagu shuban karaa makaanka khaaliga aba sida loo degi karo ayaa khaaliyudihni markuu yahay oo maskaxdiisu bannaan tahay oo arrinkaa ay ka madhan tahay oo inkaar iyo taradud midnaba aanu kaga jirin oo wax waraba arrinkaa aanu ka ogayn marka loo sheego cidda u sheegtay hadday tahay cid warkeeda la aqbalo waa iska aqbalaya oo warkaasi waa gelaya ataanii hawaaha qabla an acrifa alhawaa fasaadafa qalban khaaliyan fatamakkana ninbaa wuxuu yidhi wuxuu ka hadlayay arrin dee ku saabsan jacayl markaasaa wuxuu ihi ataanii hawaaha qabla an acrifa alhawa anaan jacaylba garanaynin baa jacaylkeedii ii yimi buuri fasaadafa qalban khaaliyan wuxuu ku beegmay qalbi iska maran oo aan jacayl cid oo hore u degtayba ayna jirin fa tamakana waaba iska tamakuna waa iska degay waa boos iska bannaan haddaad meel bannaan hesho soo iskamaa degteen marka khaaliyudihni qofku hadduu yahay wixii loo sheegaa waa tamakunayaan mar hadday sidaas tahay tawkiidaad uma baahna waxba in loo adkeeyo uma baahna ee asalku wuxuu yahay in isagoo khaaliyan min atawkiidi ah in loo sheego ayaa asalku yahay marmarka qaarkood oo khilaaful asli arrinku ku yimaadaa waa jira waxay yidhahdaan culammadu qaacido kasta waxay leedahay istisnaa likulli qaacidatin istisnaa oo wakhtiyada qaar baa la yidhaahdaa yunazalu khaali dihni mansilata almunkir marar baa la dejiyaa kii khaali dihniga ahaa ee maskaxdiisii iska bannaanayd ee taraddud iyo inkaartoonna aanu ku jirin meeshii munkirka la dejiyaa ama meeshii mutaraddidka la dejiyaa marka waxaa loola khitaabaa sidii ruux munkiroo kalaa loola hadlaa taasi waa khilaaful asli nuqtaana keensata laakiin hadda waxaynu ka hadlaynaa qaacidadu waa maxay mustasnaayaadku marka dambe yimaadaani qaacidadu waxa weeye haddii ruuxaasi khaali dihni uu yahay oo khaalin min altaraddudi waalinkaar arrinka inuu ka shakisan yahay iyo inuu inkiroo diido labadaba hadduu ka maran yahay waxaa lagula hadlaa bikalaamin khaalin min altawkiid hadal tawkiid ka maran baa lagula khitaabaa asaalatan kaa waxaa la yidhahdaa ibtidaa'i baa lagu magacaabaa ibtidaa'iyun maxaa ibtidaa'i loogu magacaabay wax ka horreeyaan jirinoo ruuxa halkan baaba looga bilaabay maadaamuu khaali ahaa bilowgii khabarkaase uu maqlay wuxuu ka bilaabmay sheekadan hadda loo sheegay war kan loo sheeguu ka bilaabmay doc iyo dareen hore ugama hayn mar haddaanu dareen hore qabin khabarkaa waxaa la yidhahdaa ibtidaa'iyun baa la yidhahdaa nooc labaad waa kii mutaraddidka ahaa khabarka waa maqlay dabeedna waa ka shakiyayoo wuu isku hayey waa talow ma jirtaa mise ma jirto waa mutaraddidoo labada siyood waa sidee buu markaa isku hayaa khabarkaasi xaqiiqo miyuu leeyahay mise wax xaqiiqa ah ma leh oo sal iyo raatoonna ma leh mar hadduu mutaraddid yahay shay mina tawkiid in loo geliyaa oo aan tawkiidyo badan ahayn waa lagama maarmaan sidii khaaliddihniga loolama hadlo oo maata fulaanun iskama odhan kartid ee waa inaad tidhaahdaa inna muxammadan maat ama qad maata muxammadun xaqiiqe e waa dhintay muxammed oo ama qadda aad ku adkaysaa jumladana inaad ismiye ka dhigto innana geliso waa inaad markaas samaysaa inna muxammadan maat ama qad maata muxammadun labada waxa sii adag inna muxammadan maata waayo jumlada ismiyada ahi waa awkad min aljumlati alficiliya waa ka adagtay jumlada ficliga ah innaduna xarfu tawkiid weeye qadduna waa xarfu tawkiid tawkiidaadka halkan uu inoogu sheegayo waxyaalaha wax lagu adkayo marka kaana waxaa la yidhaahdaa mutaraddidka lagula khitaabaye shay tawkiida la geliyey talabiyun baa la yidhahdaa oo maxaa dalabiyun loo yidhi waa mid dalab loo nisbeeyey iyo doonitaan ayaa loo nisbeeyey oo doonitaanka ku jira muxuu yahay waaba khabare doonitaanka ku jira waxa weeye maadaama shakhsigani mutaraddid ahaa oo uu isku hayay waxaasi ma jiraan mise ma jiraan lisaanulxaalkiisa wuxuu dalbayaa hadalka in loo akido maadaama lisaanulxaalkiisu ila waxa lagu hadlaa waa lisaanul qaal ama waa lisaanul xaal in odhaah lagu hadlo iyo inay tahay lisaanul lisaanulxaaloo ficilku uu ka dhigan yahay hadal calaamaadka taradudkee ku sugan daraaddeed iyo shakiga ku jira ayaa wuxuu dalbayaa in hadalka loo adkeeyo kaannahuu leeyahay war khabarkaad ii sheegayso ma iska hubtaa inaysaa tahay markaasaad adkaynaysaad leedahay qad maata muxammadun ama inna muxammadan maat marka kaana waxaa la yidhahdaa talabiyun baa la yidhahdaa shay min atawkiiduu dalbayaa bilisaani alxaal laa bilisaani alqaal nooca saddexaad waxaa la yidhahdaa inkaariyun inkaariyun maxaa loo yidhi ruuxii mukhaatabkaaha ee lala hadlaayey baa hadalkan diiddanoo inkiraya mar hadduu inkiraayo hadalkii loogu jawaabayee loo sheegaayey ee lagula khitaabaayey inkaarkiisii baa loo nisbeeyey waayo isagaa lagu radinayaa inkaarkaasaa lagu daafacayaa maadaama hadalkan loo keenay lidafci haada alinkaar yusamaa istilaaxan bilinkaariyi waxaa lagu magacaaba inkaari waa mujarad istilaax inkaariyun waxa loogu bixiye waa istilaax laakiin xaqiiqadiiyo macnaha inaad fahantaa habboon marka mid waa ibtidaa'iyun midna waa talabiyun midna waa inkaariyun wa yakuunu altawkiidu biina wa ana wa laami alibtidaa'i wa axrufi altanbiihi waalqasami wa nuunayi altawkiidi waalxurufi alzaa'idati waaltakriiri wa qad wa ama ashartiya wa yakuunu altawkiidu tawkiidku waa xasilaa hore wuxuu inoogu soo sheegay ta'kiid siiqada ah haddana wuxuu inoo sheegayaa siiqada tawkiid saddex luqaana ku jira tawkiid iyo ta'kiid iyo taakiid in hamse reebban la akhriyo ta'kiid iyo in alif mada la akhriyo taakiid oo hamzada loo beddelo alif iyo in waaw la akhriyo tawkiid saddexdana waxaa ugu fasaaxo badan tawkiid liwuruudihi fi alqur'aan walaa tanqudu alaymaana bacda tawkiidiha wayakuunu tawkiidu tawkiidku waa xasilaa biinna inna ayuu ku xasilaa wa anna iyo anna ayuu ku xasilaa wa laamulibtidaa'i laamka laamulibtidaa ayuu ku xasilaa wa axrufi tanbiih xuruufta tanbiiha loo keeno ee wax lagu baraarujinayo ayuu ku xasilaa waalqasami dhaarta ayuu ku xasilaa wa axrufi alqasam xuruufaha qasamka ayuu ku xasilaa wa nuunayi tawkiid labadii nuune tawkiidka ayuu ku xasilaa tawkiidka labadiisa nuun nuunu tawkiid almukhafafa iyo nuunu tawkiid almusaqala waalxuruufi azaa'ida iyo xuruufta dheeraadka ee ziyaadada abuu ku xasilaa waatakriiri iyo celcelinta la celceliyo oo hadalkii la soo labagoorceliyo kelmada ha la labagoorceliyo ama kalaam mufiidaba ha la labagoorceliye waa ku xasila wa qad qadna waa ku xasila oo taxqiiq looga jeedo wa amma ashartiya ammaada shardiyadana waa ku xasilaa koob iyo toban shay buu sheegay tawkiidku intaasoo dhanba waa ku yimaaddaa mashaayikhdu may tusaalaynin ee waa dul mareen oo waxay tiriyeen ashyaada tawkiidku ku xasilo ayay tiriyeen laakiin tusaalayaashii may sheegin inna ama anna wax waa lagu akidaa ha ahaato markaa tii mukhafafada ahayd innadu ama annadu ama ha ahaato tii musaqalada ahayd waxaa ka mida wa in kaaduu layaftinuunaka waxay noqonaysaa tawkiid bay noqonaysaa innana waa la mid annada khilaaf baa ku jira tawkiid ma noqonaysaa mise noqon mayso oo culammada nuxaaddu waa isku khilaafaan innada waa laysla oggol yahay tawkiid inay noqonayso laakiin annadu inay tawkiid noqonayso bacdi nuxaadda ka midaa diidanoo waxay leeyihiin mar haddii anna la kor dhigo mufrad baa lagu awilaa yadii waxay gashay mar haddii mufrad lagu awilayo tawkiid noqon mayso ha yeeshee ibnu hishaam alansaari iyo culamo kaleba waxay mareen inay innada la mid tahay oo tawkiid yaduna faa'iidaynayso waana siday mashaayikhda mu'allifiintii mareen innada oo tawkiid looga jeedo waa iska badan tahay misaaladeedana waa iska garanaysaan qaala innii cabdullah innii cabdullah waa kalaam mu'akkad ah waxaa ka mida ah laamulibtidaa laamka laamulibtidaa la zaydun qaa'imun laamkaasi waa laamulibtidaa laamulqasam ma aha sida markaa ibnu cuthaymiinba baraarujinaayo ee laamkii mubtadaha geli jiray asaalatan weeye marka uu xakidaya farqi ma kala lahaa inuu mubtadihii galay iyo inuu khabarkiisii galay iyo inuu macmuulkii khabarka galay iyo inuu damiirkii fasliga galay intaa midna farqi ma kala lehee mar walba waa mu'akid afarta xaalaba cala sabiili misaal laan yahdiya allahu bika rajulan waaxidan laamkaasi waa laamulibtidaa halkaa waxaan baraarujinayaa bacdu talaba waxaa dhacda inay akhriyaan lian yahdiya allaahu bika oo laamka hoos dhigaan waana khalad laamku waa kor dhigan yahay ma hoos dhigna la'an yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan mubtadihii baanu galay waayo anta masdariyadiyo ficilka ka dambeeya ayaa laga dhalaalinayaa masdar noqonaya mubtadihii ay la hidaayatullaahi bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam halkaa lafteeda ardayda qaarkood waa qaldaan oo min xumri nicam bay yidhaahdaan waana qalad xumur ma aha nicamna ma aha cumur haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa dameerihii shamu ximaar ximaar xamiir xumur nicamna waa jamcu nicma marka hadda waa nacam oo loo jeedo geeli alancaam nacamun washaa'u waa kii shicirkii xasaan ay ku jirto marka nacam waa bimacna alancaam khusuuska geelaana loo jeedaa lakhayrun laka min xumrin nacam axrufu tanbiiha ayaa ka mida waxay faa'iidaynayaan tawkiid alaa ina awliyaaa allaahi laa khawfun calayhim alaa litawkiid baa loo keenay tanbiiha laa uqsimu bi hada albalad laada haddii la yidhaahdo waa xarfu tanbiih oo qowlkaa lagu socdo waa sida ibnu cuthaymiin u misaalinaye wuxuu noqonayaa tawkiid inuu yahay haddii la yidhahdo waa masiidana xurufu zaa'iduu soo gelayaa masiida litawkiid oo markaana wuxuu misaalu noqonayaa nooca lixaad alxurufu zaa'ida haddii laakiin la yidhaahdo kalaam kale ayaa lagu nafyinayaa oo leeyahay arrinku laysa kamaa ascamtum taasi waa baab kale oo tafsiirkaasi ma noqonayo mid waxa weeye ku dhisan tawkiid in markaa lagu fasiro xuruufulqasamka ayaa iyaguna ka mid ah oo haddii dhaar la keeno waxay faa'iidaynaysaa tawkiid sida wallaahi ama tallaahi ama billaahi ama wax macna alqasam leh rabbunaa yaclamu inna ilaykum la mursaluun rabbunaa yaclamu xuruufu xuruufulqasam kuma jirto laakiin culammadu waxay yidhaahdeen waa fii macna alqasam dhaar bay la macno tahay weliba halkaa culammadu waxay baraarujiyaan dhaarta way ka sii adag tahay bay yidhahdeen oo say uga adag tahay in ilaahay sidaa inay tahay ku og yahay baa ilaahay lagu markhaati gashanaya oo laleeyahay ilaahay baa sidaa og saas aawoodee ahlucilmigu waxay yidhaahdeen arrin beenaan jirin haddii cidi tidhaahdo ilaahay baa sidaa igu og inay caynkaa tahay uuna og yahay inaynay sidaa ahayn bacdu ahlicilmi waxay dhahen waa ku gaaloobayaan waayo hadalkiisu wuxuu koobsanayaa nisbat aljahli ila allah ilaahay aqoon darro inuu nisbaynaayo iyo ogaan la'aan imaamu nawowi wuxuu ku soo naqlinayaa kitaabkiisa aladkaar ibnu cuthaymiin wuxuu ku sheegayaa isaguna tafsiirka suuratu yaasiin marka waa in la yska jiraa wax aanu qofku hubin inay sidaa tahay inuu yidhaahdo ilaahay baa sidaa igu og inay tahay waa khatar waxaa ka mida ah waxyaalaha tawkiidka faa'iideynaya labada nuun nuunayu tawkiid nuun tawkiid mukhafafa iyo muhaqala layusjananna walayakuna min asaaghiriin layusjananna waa nuunu tawkiidkii musaqalada ahaydee shadnayd musaqalo maxaa loo yidhi way shadan tahay waayo xarafku hadduu shadan yahay waa la cusleeyey tan mukhafafadiina meeday walayakuunan min asaaghiriin tanwiinha moodin rasmigaa sida loo qorayo waa nuunu tawkiid mukhafafa nuunu tawkiidka mukhafafka ahina qur'aanka laba mawdic keliyuu kaga yimi labada mawdic mid walba suura tanwiin baa loo qoray lanasfacan binnaasiya lanasfacan waa nuunu tawkiid mukhafafa walayakuunan min asaaghiriin waa nuunu tawkiid mukhafafa labadaa mawdic ayuu kaga yimi qur'aanka mawdic kaloo saddexaad oo qur'aanka kaga yimi ma jiro labada mid walba waxay faa'iideynayaan tawkiid ama nooca mukhafafada ha ahaado nuunkaasi ama nooca mushadan ha noqdo saas aawadee culammada nuxaaddu waxay yidhaahdeen ficilka haddii la geliyo nuunu tawkiid mukhafafa wuxuu ka dhigan yahay kaannahu ficilka laba goor lagu celiyey hadduu nuunu tawkiidka shadan la geliyona wuxuu ka dhigan yahay bay yidhahdeen ficilku kaannahu in saddex goor lagu celiyey saas aawadee laqbada marka la fasiraayo waa in la yahay layusjananna waa la xidhayaa oo waa la xidhayaa oo waa la xidhayaa walayakuunan wuxuu noqonayaa oo noqonayaa laba goor isagana waa in lagu celiyaa min asaakiriin waxaa ka mid ah alxuruuf azaa'ida xuruufta markaa ziyaadada ah bimacnaa ziyaadada faa'iidaynaysa tawkiidka loo keenay waa masiida litawkiid culammada qaarkood waa diidaan in erayga zaa'ida lagu itlaaqo oo waxay yidhahdeen ha la yidhaahdo waa silo ama ha la yidhahdo waa mu'akid ama waa mu'akkida waa mid hadalka lagu adkaynaa ama litaqwiya loo keena haddii ziyaado laga cabbirayo ha la yidhahdo masiida litawkiid oo ha la raaciyo erayga tawkiid inuu faa'iidaynayo waayo haddii zaa'ido la itlaaqo waxaa loo qaadan karaa waxaan macnaba faa'iidaynaynin oo xashwi iska ah qur'aanka in la geliyay iihaamin kartaa oo ku moodsiin kartaa qur'aankana wax faa'iide ka marani kuma jiro ee faa'iidadiibaa waxay u qaybsantaa imaa faa'ida caama wa imaa faa'ida khaasa mar waxay noqotaa faa'iidadii gaarka ahayd ee loogu talagalay ee hadalkaa loo sheegi jiray marna waxay noqotaa faa'ida caama oo faa'iidadii khaaska ahayd faa'iidayn maayee faa'iide guud oo adkayn iyo taqwiye ah iyo tawkiid ah buu faa'iidaynaya tawkiidkaasina waa macno iska caam ah culamada qaar waxay ka cabbiraan waa muqxama fii bacdi kutubi tafaasiir waxaad ku arkaysaa haadihi alwaawu muqxama waawgan meesha si cidhiidriyaa loo geliyey waa lagu canqabay muqxama macnaheedu waa caynkaas tacbiir fiican maaha waxaa ka daran tacbiirka odhanaayo waa laqwi xarafkani waa laqwi subxaana allah see loo odhanayaa xaraf qur'aanka ka mida waa laqwi macnahay u jeedaan waa macnihii culammada ay markaa sheegayeen buu u jeedaan ha yeeshee tacbiirka aadaabtiisu ay liidataa min wasami maa yuzaadu laqwan aw sila aw qul mu'akidan wa kullun qiila lah laakina zaa'idan wa laqwan ijtanab itlaaquhu fii munzalin hada wajab bacdu alculamaa waxay ka cabireen arrinkaa laba beyt waxay yidhahaan wasami maa yuzaadu laqwan aw sila wixii la siyaadiyo waxaad ku magacawdaa laqwi ama sila ku magacaw aw qul mu'akidan ama mu'akid leh wa kullun qiila lah mid walo intaa ka midaba waa la yidhi beydkaa wuxuu ku sheegay afar afar lafdi buu laqwi iyo silo iyo mu'akid waa arbac tii shanaad ee muqxamada ahayd waa ka tegey markaasuu afartuu sheegu kala caddaynayaa wuxuu uhi laakina zaa'idan wa laqwan ijtanab itlaaquhu fii munzalin hada wajh ha yeeshee laqwi iyo zaa'id waa fogaaday in lagu itlaaqo munazalka haadaa wajab waa arrin waajib ah in laga tagaan la isticmaalayo ibnu cusaymiin wuxuu leeyahay erayga zaa'ido macnaha ayuu ka eegay dhib kuma sugna buu yidhi waxaabuu isagu ka cabbiray eray balaaqa ahaan jinaas ku jira ayuu keenay oo wuxuu idhi hiya zaa'idatun zaa'ida alxuruufu zaa'ida zaa'idatun zaa'ida xuruufta ziyaadada ahi zaa'idatun waa ziyaado oo zaa'idatun macnana waa kordhinaysaa waa siyaadinaysa zaa'idatun zaa'ida markuu leeyahay laba macnuu ugu kala jeedaa midna waxaan u jeedaa buuhi tii laasimka ahayd midna waxaan u jeedaa buuhi tii mutacaddiga ahayd waayo zaada iyo naqasa marna laazim bay noqdaan marna mutacadday noqdaan oo marbay waxay qaataan laba mafcuul marna waxay noqdaanba laazim naqasalmaalu xoolihii baa nuqsaamay zaadalmaalu xoolihii waa farabateen mafcuul uma baahna marna mafcuul bay u baahan tahay liyasdaaduu iimaana maca iimaanihim fazaadathum iimaana laba mafcuul bay qaadata uma lam yanqusuukum shay'an marka zaa'idatun zaa'ida wuxuu yidhi zaa'idatun ta hore waa laazima waa ziyaado zaa'idatun macnana waa mid kordhinayso hadalkii macno dheeraaday ku soo daraysaa oo tawkiid iyo taqwiye ah adabka calaa kulli xaal waxaa fiican in la yidhaahdo masiidatun litawkiid ama la yidhahdo mu'akkida ama la yidhahdo waa litaqwiya iyo tacaabiirta la midka haddii masiida lagu daro tawkiidka lagu daro in tawkiid daraaddeed loo ziyaadiyey waxay noqonaysaa midaan dhibi ku sugnayn laysa ka milihi shay laysa milahu shay baa asalku ahaa laba adaatu tashbiih wax iska daba guri maayaan oo macnihii khaaska ahee adaatu tashbiiha ahayd labaduba inay wada faa'iideeyaan ma dhici karto ee midna adkayn iyo taqwiya loo keenay midna macnihii tashbiiha ahayd bay faa'iidaynaysa ilaa haddii labadaba loo fasiro in laba adaatu tashbiih looga jeedo maxay noqon lahayd laysa misla mislihi shayun oo macnuhu markaa muxuu noqon lahaa ilaahay cidda la midkaa cid la midi ma jirto dee ilaahayna cid la midi ma jirtaba asaalatan dee waa mustaxiil cid la mid inay jirto haddii cid la midi jiri lahaydna misligaasi misli waa yeelan oo dee ilaahay baaba la misli noqon lahaa ila kii kula misliya oo adiga ku shabbahaa adna waad shabbahdaa soo maa kii cid shabbahaa ciddaa uu shabbaho ciddaas iyaduna waa shabbahdaa marka idan macnihii adaatu tashbiiha labadu ma wada faa'iidaynayaan midna tawkiid baa loo keenay midna macnihii khaaska ahayd bay faa'iidaynaysaa midna macno caam ah macnaha caamka waa maxay waa tawkiid iyo taqwiyo oo kala ablaqsan oo kala xeel dheer laysa mislahu shay'un iyo laysa ka mislihi shay'un ayuhuma ablaq waxa ablaqoo xeel dheeraansho badan tan markaa xarafka kaafka la geliyey waxa loo geliyey adkayn la sii adkaynayo marka idan waxay noqonaysaa ilaahay cid la mislii ma jirtee tawkiid baa loo keenay kaafkan oo hadalkaa lagu sii adkaynaya waxyaalaha tawkiidka faa'iideynaya waxaa ka mid a takriirka hadalka las celceliyo ama laba goor ama saddex goor la sheego sida inaad tidhaahdo qum qum istaag istaag ama la yidhahdo uskut uskut arday baa hadlay markaasaa lagu uhi uskut uskut uskut aamus aamus aamus waa adkayn hadalka la adkaynayo ama waxaa la yidhi maata fulaanun maata fulaanun maata fulaanun waa tawkiid tawkiidkaa waxaa la yidhaha tawkiid lafdi waatuu ibnu maalik odhanayo wama min atawkiidi lafdiyun yajib mukararan ka qowli kadruji druji kii yimaadda ay waaladii huwa lafdiyun min atawkiidi yeji ama la yidhaahdo wamaa yeji kii waxa weeye tawkiidka ka mida yimaadda ee lafdi loo nisbeeyey xaal markaa la celceliyey wuxuu ahaaday oo kale udruji udruji inaad tidhaahdo yacanii tawkiidka lafdigaa waxaa ka mida in hadalkii la soo labagoorceliyo sida udruji udruji waxaa ka mida qad oo waxaa tidhi qad qadima zaydun zayd waa yimi xaqiiqe e waa yimi zayd waxay noqonaysaa towkiid qad aflaxa almu'minuun ammaada shardiyada baa ka mid ah fa ama alyatiima falaa taqhar wa ama asaa'ila falaa tanhar ammaadaa shardiyadii waxay faa'idaynaysaa towkiid bay faa'idaynaysaa mashaayikhdu waxay yidhahdeen raximahum ullah alkalaamu cala alinshaa hadalka inshaaga laga hadlayo baa halka lagu baxsinayaa al inshaau inshaagu imaa talabiyun ama waa mid dalab loo nisbeeyey aw ghayru talabiyin ama waa midaan dalab loo nisbaynin oo aan talabi ahayn maxay kala yihiin fatalabiyu ka dalabka loo nisbeeye dalabiga ahi maa yastadcii waa ka dalbaaya matluuban shay la doonaayo shaygaa la doonayo ghayra xaasilin aan jirin waqta talabi goortan la dalbaayo aan jirin shay aan markaa xaasil ahayn baa waxaa la rabaa in la jirsiiyo kaa waxaa la yidhaahdaa talabiyun baa la yidhahdaa wa ghayru talabiyi kaan dalabiga ahayn oo dalabka loo nisbayna maa laysa kadaalika waa kii sidaasoo kale aan ahayn bimacnaa matluub aan xaasil ahayn in la jirsiiyo lama rabo haddana nooc insha'a ku jira wal awalu ka hore waa ka dalabiga ahe yakuunu bikhamsati ashyaa'a wuxuu ku xasilaayoo ku dhacaa shan umuurood alamri waxaa kuu bannaan inaad hoos dhigto alamri waalnahyi waalistifaami iyo inaad goddo oo aad tidhahdo alamru waalnahyu waalistifaamu waatamanii waannidaa'u haddaad goddo waxay noqonaysaa inaad tidhaahdo waxa weeyaan aad mubtada u qadarto kaga qabarto ay hiya ashyaadaasi alamru waa amarkiiyo wannahyi weeye walistifhaamu weeye watamani weeye wanidaa weeye haddaad hoos dhigto waxay noqonaysaa bikhamsati inaad ka beddesho oo wuxuu noqonayaa walawalu ka hore yakuunu wuxuu noqonayaa ku xasilayaa bikhamsati ashyaa'a ka beddelo bilamri amar buu ku xasilayaa amar ayuu ku xasilayaa wanahyi nahyi buu ku xasilayaa walistifaami buu ku xasilayaa wa tamannii ayuu ku xasilayaa waannidaa'i yeedhma ayuu ku xasilaya waa khamsatu ashyaa markaynu soo aragnay khabarka iyo anwaacdiisa iyo maqsuudka khabarka looga jeedo aynu soo aragnayna kalaamka in loo qaybiyo laba qaybood khabar iyo inshaa oo kalaamku dhammaantii labadaasu u qaybsamaa ama waa khabar ama waa inshaa imaa khabarun wa imaa inshaaun markuu leeyahay imaa khabarun wa imaa inshaa'un ay sidaa mashaayikhdu yidhaahdeen waxay noqonaysaa maanicatu lkhuluwi waaljamci inay labadaba u ka madhnaadaa kalaamkuma suuragal aha inuu labadaba ku wada jiraana ma dhici karto bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen hadallada qaarkood waxay yeelan karaan in laba ictibaaroo kala duwan iyadoo la eegaayo la yidhaahdo waa khabariyatun jumladu biictibaar inshaa'iyatun biictibaarin aakhar marka calaa haadaa waxay leeyihiin waa dhici kartaa labadaba inuu mar wada noqdo laakiin wuxuu u noqonayaa isku ictibaar maahee laba ictibaaroo kala duwan iyadoo la eegaayo la milicsanayo ayuu labadaba noqon karaa waxaa ka mid a yidhahaan siyaquulcuquud siyakulcuquudka siiqooyinka caqdiyada hadday tahay iibka iibka siiqada lagu guntaayo guurka siiqada lagu guntaayo dalaaqa siiqada uu ku xasilayo waxay noqonayaan siiqa khabara waa inay noqotaa oo weliba maadi ah mudaaric waa inay noqon waan kuu guurinayaa waa inaad odhan unkixuka ankaxtuka waa inuu yidhahdaa maadi waa in laga dhigaa bictu waa kaa iibii abiicuka ha odhan maadi ka dhig oo lafdi maadi bay ku timaadaa oo lagu keenaa lagu yidhaahdaa caqdiyada lagu guntaa markaa siiqadii waa khabariya weliba waa maadi mid loo nisbeeyey waa maadawiya marka waa khabariyatun lafdan inshaa'iyatun macnan xagga lafdiga ayay khabar ka tahay xagga macnihii iyo maqsuudka ayay inshaa ka tahay noocaasi inuu jiro layskuma khilaafsanaa laakiin marka la tirinaayo siyaqulcuquudka ma waxaa lagu tirinayaa asaalatan xagga khabarnimada miyaa lagu tirinayaa mise xagga inshaagaa lagu tirinaya bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen haddii loo jeedo waxa nafsaddiisa ku sugan marka haddii laga eegaayo waxay noqonaysaa bi hada alictibaar khabar oo in niyaddiisa ay ku sugan tahay caqdigan hadda inuu ridayo dee waa warran uu ka warramaayo damiirkiisa iyo qalbigiisa waxa ku jira waa ikhbaar camaa fii nafsi oo guurin ah oo iibin ah yaa marka xaggaa waa khabariya haddii laga eego caqadkii inuu yada ku xasilayo siiqadan odrhodka la yidhaahdo ku dhacaayo haddii laga eego dee taana waa inshaa ila inshaaga maxaa lagu yaqaanaa wax aan xaasil ahayn khabarkii waa wax xaasil ah inshaaga waxaan xaasil ahayn baa la sheegayaa waxaana la rabaa weliba inuu erayadan ku xasilaa la rabaa oo hadda lagu jirsiiyo saasaa la rabaa saas aawadeed hadduu ninku marka waxa weeye uu yidhaahdo shalay waa anigii u guuriyey dee caqadkii eraygan kuma dhacayo war waana aqbalay marka waxabay dee ma odhan kara hadda hadduu yidhahdo horaan ugu guuriyey zawajtuhaa min qablu horaan ugu guuriyey kuma xasilayo ama uu yidhaahdo dallaqtuhaa amsi gabadhii waxaan furay shalay tani waa khabar hadda uu ka warramayo maadaama ay tahay khabar uu ka warramayo dalaaqiyada ku dhici maayo hadday beentaho aynay jirin shalaydaa uu sheegaayo inuu furay waxba kama furmin waayo siiqadan hadda waxa weeye dee mid insha' looga jeedo xalli looga jeedo ma aha ee wax dhacay in laga warramayaa looga jeedaa inshaagii haddaba waxaa loo qaybiyaa laba qaybood nooc waxaa la yidhahdaa talabi noocna waxa la yidhaha hayru talabi labada noocba waxay ka mid yihiin inshaaga inshaana waxaynu ku soo aragnay tacriifkiisu inuu ahaa wixii aan aqbalayn cidda sheegta in lagu yidhaahdo sadaqta ama kadabta ama saadiqun fiihi ama kaadibun fiihi in lagu yidhaahdo shaygaan aqbalaynin waxaa la yidhaahdaa inshaa shaygii sadaqta ama kadabta aqbali kara ama labadaba ha aqbali karo ama mid ahaan ha aqbali karee waxaa la yidhahdaa isaga khabar labada midnaba kii aan aqbali karin oo aan sadaqtana la odhan karin kadabtana la odhan karin waxa la yidhahdaa inshaa haddii lagu yidhahdo quum istaag run baad sheegtay miyuu odhan karaa maya been baad sheegtay miyuu odhan karaa maya idan waa inshaa laa tashrab iddukhaan haddii lagu yidhaahdo sigaarka ha cabbin waa runtaa miyaa la odhan karaa maya waa beentaa miyaa la odhan karaa maya idan khabar ma aha oo khabarnimo waa ka baaqday wuxuu noqday inshaa masalan waxaa la yidhi kam khanamuka adrigaagu waa imisa waa runtaa ma la odhan karaa waa beentaase miyaa la karaa idan markaa wuxuu noqonayaa khabar waa ka baaqday wuxuu noqonayaa inshaa waxau yidhi masalan layta shabaaban buuca fashtaraytu alla dhallinyaranimo maa la iibiyo aan soo iibsaday allah dhallinyaranimo maa la iibiyo aan soo iibsaday miyaa la odhan karaa waa runtaa maya waa beentaase miyaa la odhan karaa wax la beeniyo iyo wax la rumeeyaba ma sheegin tamanni baan sheegay aan wax jeclaysanayo marka idan wuxuu noqonayaa inshaa khabarnimo waa ka baqday haddaba inshaagii baa wuxuu u qaybsama laba qaybood inshaaun talabiyun iyo inshaaun ghayru talabiyin inshaaga talabigii waa maxay waa mid dalab loo nisbeeyo maa yastadci matluuban hayra xaasilin waqta talabi waa shaygii keensanaya ama dalbaya shay la rabo oo aan jirin markaan la dalbayo laakiin la doonaayo in la jirsiiyo ha ahaado wax la samaynayo ama ha ahaado wax laga tegayo khayru talabiguna wuxuu noqonayaa kaan dalbaynin wax markaa matluuba oo la rabo oo aan markaa jirin lama dalbayo matluub aan khayru xaasil ah markan lama dalbayo haddana tasdiiq iyo takdiib aqbali maayo idan maxaa la odhanayaa waa inshaaun ghayru talabiyin baa la odhanaya marka nooca hore waa inshaaga talabiga ahe waa shan nooc buu ku xasilaa waa amar iyo nahyi iyo istifhaam iyo tamani iyo nidaa mid walba baab buu u yeelayaa mid walbana isagaa ka warramaya waxay yidhahdeen mu'allifiintu raximahum ullah ama alamru fa huwa talabu alficli cala wajhi listiclaa amarka miyaa fa huwa talabu lficli waa in ficil la dalbo oo la doono calaa wajhi listiclaa si la yska sarraysiinaayo cidda laga dalbaayo laga doonaayo looga doono ayaa waxaa la yidhaahdaa amar amar baa la yidhahdaa amarkii waxay ku fasireen mashaayikhdu raximahumullah inuu yahay talabu lficli calaa waji listiclaa waxa fiican in lagu daro sida ibnu cuthamiin sheegayo talabu lficli calaa waji listiclaa'i bisiiqatin makhsuusa siiqo gaarah in lagu dalbaayo talaban jaazimanna in la sii raaciyaa fiican dalab jaazima oo go'an in la dalbo marka dalab la yidhi waxa baxaya wixii aan dalab ahayn oo dalab bay ku baxday dalabulficli markii la yidhina dalabu tarki baa baxay oo nahyigii ah ila nahyigii waxbaa la dalbayaa waxaase la dalbayaa wuxuu noqonayaa tarki oo dalab waa jinsi jinsigana waxay culammadu yidhaahdaan yashmalu almucarafa wa ka la tacriifinaya iyo wax kalaba wuu wada camimayaa ee waxa ka dambeeya ayaa lagu bixiyaa wixii kale aan la tacriifinayn ee soo gudagalay jinsigaa dalabu markii la yidhi dalabu ficligii iyo dalabu tarkii waa soo geliyey alficli markii lagu qayday waxa baxay adtarki dalabu tarkigii baa baxay ficilkana loogama jeedo kii muqaabilka odhaahda u ahaa ee waxaa looga jeedaa wax kasta oo ruuxu uu samaynaayo hadday tahay odhaah uu yidhaahdo hadday tahay wuxuu jawaarixda ka samaynaayo hadday tahay wuxuu qalbiga ka samaynaayo waxay noqonaysaa kullu dalika amarkii bay noqonaysa dalabulficligii bayna soo gelaysa oo haddii la yidhaahdo aqiimu salaa dee waa amaro waa dalabulficli haddii la yidhaahdo quuluu laa ilaaha ila allah tuflixuu waa talabu lficli hadda waxaa la dalbayaa waa odhaah laakiin odhaahdu hadda ficilkay ku jirtaa oo ficilkii waxaa loo jeedaa wax camalkii jawaarixda ka dhacaayey iyo kii afka ka dhacaayey odhaahda ahaa iyo kii qalbiga ka dhacayay mid walba markaa wax shamlinayo cammimayaa loo jeedaa ictaqiduu ana allaha waaxidun waxaa ictiqaadisan inuu ilaahay waaxid yahay waa amar dalabu ficligay ku jirtaa waa ficil qalbiga ka dhacay calaa wajhi listiclaa markii la yidhi waxa baxaya baryadii waa baxaysaa waa talab min aladnaa ila alaclaa mid hooseeyaa dalbayaa mid ka sarreeyaanu ka dalbayaa rabbi ikfir lii ilaahay oo ii dembi dhaaf ikfir siiqadu waa ficil amar laakiin haddaba waxaa la odhanaya ilaahay baa la amraya maya waxaa la odhanayaa waa ducaa waa baryo amru maca isticlaa wa cadsuhu ducaa wa fi tasaawi faltimaasun waqaca akhdari waa ka odhanaya amar waa maca isticlaa isticlaala jidhkiibuu ahaaday oo cidda amarkaasi ka xasilaya waa inay tahay cidduu amraayo cid ka sarrayso iska sarraysiinaysaa culamada qaar waxay leeyihiin culuwi iyo isticlaal labadu waa inay israacaan farqaana labada u dhexeeya culuwigu waa inuu xaqiiqatan uga korreeyo isticlaaguna waa inuu iska sarraysiinayo marka hadduu iska sarraysiinaya laba midba waa u dhici karaa inuu xaqiiqatan uga korreeyo haddana iska sarraysinayo iyo in xaqiiqatan aanu uga korrayne isagoo la siman inuu iska bidaayo sidii mid iska sarreeye ka dhigaayo amru maca isticlaa isticlala jirkii buu amarku ahaaday wa cagsuhu ducaa sidaa lidkeedu ducaa la yidhaha waa baryo haddii kii hooseeyey hadalku ka tegaayo dalabku oo ciddii sarraysay laga dalbaayo oo allaah ah waa ducaa wa fi tasaawi faltimaasun waqaca sinaanshaha gudahoodana iltimaas baa ku dhacay waa dalab khafiifa oo birifqin wax lagu dalbayo noocaasuu noqonaya marka iltimaaskiiyo ducaagiiba waxay ku baxayaan calaa wajhi listiclaa dalaban jaaziman dalab jaazima waa in la dalbayaa go'an bimacnaa aan aqbali karin in laga tago qaydkaa marka lagu daro wuxuu noqonayaa amarku inuu asal u yahay waajibnimada laakiin haddii qaydkaa laga tago waxay noqonaysaa sunnaha iyo waajibka labadaba inuu ka dhexeeyo walahu arbacu siikq amarku wuxuu leeyahay afar siiqoo asliya a buu leeyahay asal ah ficlu lamri afarta siiqa waxay ahaadeen ficlulamri waa ficilkii amar naxwu khudi ilkitaaba biquwa kitaabka qaad biquwatin xoog ku qaad iyo karti khud waa ficil amar waalmudaaricu almaqruunu billaami iyo mudaaricii lagu lammaaneeyey laamka laamulamar naxu liyunfiq duu sacatin min sacati liyunfiq ha baxsado duu sacatin kii haninimada u saaxiibka ahaa min saacatihi ghaninimadiisa wax ka mida markaa ha baxsado marba hadduu ilaahay u ballaadhiyey dee infaaqa uu bixinaya masruufkee uu bixinayana isaguna ha u ballaadhiyo sidaa ilaahay ugu waasiciye ha ugu waasiciyo wasmu ficli lamri siiqada saddexaad waa ficilka amar magiciisa ismu ficil amri waa wax faa'iidaynaya macnihii amarka faa'iidaynaya haddana calaamaadkii amarka aan qaadanayn calaamaadkii ficilka amar aan lahayn naxwu xayi cala alfalaax u kaalaya liibaanta u kaalaya xayi cala asalaa salaadda u kaalaya waalmasdaru naa'ibu iyo mastarka ka niyaabada ah can ficli lamri ficilka amar ka niyaabada ah ficilka amar mastarka ka naa'ibkaayna waa siiqada afraad ee amarku leeyahay ee asliga ah naxu sacyan fi lkhayri ay iscaw sacyan fi lkhayri iscaw fi lkhayri sacyan ku dadaala u roora khayrka dadaal ee u dadaala u roora sacyan waa masdar naa'iba ficilkii amar siiqooyinka amarku leeyahay wuxuu leeyahay siyaq asliya iyo siyaq tufiidu maa tufiiduhu siiqatu lamri siiqooyinka asligae amarku leeyahay waa afar ficil amar waa kow ficilkii mudaarica laamul amri la geliyey waa laba ismigii ficilka amar calaamaadkii isimkuu qaadanayaa macno amarna waa faa'iidaynaya waa noocii uu ku magacaabay shiikhii laodhan jiray ibnu saabir laodhan jiray uu khaalifo u bixiyey oo uu yidhi ficilladu saddex keliya maahee mid afraad baa jirto ficillada ka mida oo la yidhaahdo khaalifa nuxaaddii kaloo dhan buu khilaafay nuxaaddu maxay ku ijmaaceen nuxaaddu waxay ku ijmaaceen afcaashu inay saddex qura yihiin oo walaa raabica lahaa mid afraysa aynay lahayn oo maadin wa mudaaricun wa amrun ibnu saabir baa soo baxoo wuxuu yidhi iyadoo nuxaaddii ka horraysoo dhammi sidaa ku kulansan tahay ayuu wuxuu war nooc afraad baa jiray ka tageen oo waa maxay asmaa'ul afcaal asmaa'ul afcaalka qaybta ah ficilladay ka mid yihiin magac kalaa loo bixinayaa khaalifaa la odhanaya isagaa khaalifa ula baxay laakiin culammadu waxay qabaan calaamaadkii asmaaday leeyihiin sidaas aawadeed waa asmaa sah aamus sahin iyo sahi waaba la tanwiiniyaayoo sahin baa la yidhaahdaa sahin waa maxay amus bay markaa la macno tahay oo marka sahi la yidhaahdo iyo marka sahi la yidhaahdo marna way nakiraysan tahay marna waa macrifaysan tahay oo mar macnuhu wuxuu u dhacayaa hadaloo dhanka aamus marna wuxuu u dhacayaa kalaam makhsuusa oo mucayana ka aamus sahi sahinna waxaa loo jeedaa hadal oo dhan ka aamus mucayan maaha hadalka laga aamusaya marka macnihiisu waa uskut aamus buu la macno yahay laakiin calaamaadkii isimkuu yeesho waaba la tanwiininayaa sahin waa taa la leeyihi wahaakada amarka marka la sheegaayo tacriifkiisu muxuu noqonayaa ficilka amar tacriifkiisu wuxuu noqonayaa waa ficil kasta oo dalab faa'iidaynaya oo yaa'u lmu'anasati almukhaatabatina aqbalaya daatadiisana dalab ku faa'iidaynaya suyuudi baa tacriif aad u macaan sidaa ugu cabbiray oo wuxuu uhi walamru kilmatun afaadat italab bidaatiha qaabilatun lilyaa kahab walamru kilmatun afaadat italab amarku waa kelmad dalab faa'iideeyey bidaatihaa daata ahaanteeday ku faa'iidaysay shay kaloo raacay kumay faa'iidayn qaabilatun lilyaa kahab hamsadii tadarruftay waa la jaray nadmiga daraaddeed oo qasrulmamduud waxay ka mid tahay daruuraadka mustaxsanka ee ku sugan shicirka qaabilatun lilyaa kahab ya'bay aqbalaysaa kelmaddaasi sida hab oo kale oo habii baa la odhan karaa marka ficilka amar waa saas ficilkii mudaaricee laamul amri la geliyey isaguna waa waadix waa cad yahay laamul amarkaa la gelinayaana waa hoos dhigmayaa haddaan waxba ka hormarin xarfu cadfin hadduu ka hormarana in la reebo iyo in la hoos dhigo labada mid walba waa dhacdaa laakiin haddaan waxba ka hormarin waa la hoos dhigaa liyunfiq duu sacatin min sacati uma lyaqduu tafathahum walyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbeyti alcatiiq waa laamulamri ayaa galay ka saddexaad siiqada saddexaad ee asliyada ah ee amarku leeyahay waa ismu ficli amri fadarba ariqaab ay fadribu ariqaaba garaaca qooraha gaalada garaaca oo qoorta ka gura fadribuu waxaa ka naa'iba ah fadarba ayaa ka naa'iba marka xaaladda masdarka laga naa'ib yeelay wuxuu ficilku noqonayaa waajibulxadfi ayuu noqonaya sacyan fi lkhayri wqad takhruju siyaqu alamri can macnaaha alasliyi ilaa macaanin ukhraa tufhamu min siyaaqi alkalaami wa qaraa'in alaxwaal halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub